bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlعaalamiin والsalaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaعiin qala اlimam raximah اllahu tacalى واxtaja bأnnahu low kana اlamru clى ma qultum وأna kula طaacaةi iimaanu lawajaba an yaziida وyanqusa وتhtalifa أxwaal الmukalafiina fiihi walow kana kadalika yasixu an yuqaala ina iimaana bacضihim أkثar min iimaani bacضi xatى yuqaala ina iimaana hayr الnabiy أن إيمان غير النبي صلى اه عليه وسلم إذا كان غنيا فلزمه في ماله الحقوق أكثر من إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبهي أي dلiishadeen أهل البدع una dلiishadeen in أعمaaشha جawaarixda يعني waaجibaadka diineeda laga sameeyo adimada iyo af iyo adin ka dhaca inaysan iimaanka ka tirsanayn adiladii ay shubahaadkii deliishadeen buu sheekhu ka jawaabahayey shubhadan marka waxay yidhaahdeen wuxuu xujaystay mukhaalifku biannahu low kaana almru calaa maa qultum arinku haduu yahay sidaad sheegteen oo ah in acmaasha jawaarixdu iimaan ay tahay iimaankana ka tirsan tahay wa anna kulla طaacatin iimaanun daaco walbo ilaahay laadicana iimaan haday tahay la wajaba waxaa laasimi lahaa oo ka dhalan lahaa arinkaas an yaziida aliimaanu wayanqus iimaanku inuu kordho xaggana isdhimo wa takhtalifa ay kala duwanaato axwaalu اlmukalafiina fiihi axwaasha iyo xaaladaha dadka lagu kalifay iimaanka qaangaadhka ee baaliqiinta ah inay kala duwanaato oo nin iimaan badan nin iimaan yar nin iimaankiisa kordhay midaan kordhin bay hawshu noqon lahayd walow kaana kadaalika hadduu iimaanku sidaa u kordho kala duwanaado nuqsaamo isdhimo axwaasha mukalifiintuna ay kala duwan tahay fiihi fi liimaan yasixu waxaa an yuqaala in la yidhaahdo inna iimaana bacdihim barhkood iimaankiisu akar wuxuu ka badan yahay min iimaani bacd barhkood baa barh kale ka iimaan badan in la yidhaahdo xataa yuqaalo ilaa la yidhahdo ina iimaana hayr nabiy sal l slam iimaanka nabi maxamed eh, nabi maxamed niman axadkan kahayn iimaankiisu idaa kaana haniyan saxaabadii abubakar iyo cumar iyo raggii saxaabadii cabdiraxmaan bni cawf iyo talxi bni cubaydillaah iyo raggii hantiilayaasha ahaa iimaankoodu idaa kaana haniyan markuu hayrka hani yahay falazima ku waajaba fii maalihi lxuquuq maalkiisa ay marka xuquuq ku waajibto oo iyo zakawaad iyo zakaat lfitr iyo zakaat lamwaal iyo lagu yeesho midkaasi akaru min iimaan اnabiy nabi maxamed iimaankiisu ka badanya ka dhalan lahayd saxaabada ee zakadu ay ku waajibtay iyo nabi maxamed hado weligiiba zako ku waajibin salawaatu rabbi wasalam aley lam tajib calayhi zakaatu maal ayib weligii zaka maal nabi maxamed kuma waajibin mana bixinin salawaatu rabbi wasalam calayh maxaa yeele xoolaba ma lahayn maxay ku waajibta wixii soo gala waa sii bixinay ayib nabi maxamedo marka aan maalikiisa zaka ka bixinin oo zakana aysan ku waajibin iyo saxaabada ay zakadu ku waajibta waxaa ka dhalan lahaa in la yidhahdo waxaa ka iimaan badan nabiga saxaabada hantiilayaasha ah liannu zakay bixiyaan waajibkaasna waa iimaan baa ka dhalan lahayd warkaasay la soo shirtageen waljawaabu jawaabtu waxaa weeye eh, annanaa laa namnacu ay laa namtanicu ka reebtoomi mayno ma diidayno an naquula inaan dhahno aliimaanu yaziidu wayanqus waqad nasa axmedu calaa hada axmed baaba cadaeyeba maxaan u diidaynaa waa imaam ahlu sunna ah wahwa faslu wayaأtii dikruhu fi ma bacdu fasal baana ku iman doona ziyaadaة اliimaan wa nuqsaani waxba hadda degdegi mayna bur waan aaminsannahay iimaanku inuu nuqsaamo isdhimo kala badan yahay ayib laakiin iimaanku wuxuu ku kala badan yahay un keliya ma aha falka lala yimaado adoo la yimid salaad inagoo wada tukannay baa salaada iyadoo taada isku ajir ahayn isku miisaanna ahayn maxaa yeelay ikhlaaska iyo sidqiga shuruuddii arkaantii sida loo buuxiyey sidaa khushuucdaada ay u joogto wax ku xidhan yihiin sidaa darteed ba nabigu wuxuu ihi sabaqa dirhamun miata alfi dirham hal shilin hal dirham baa wuxuu ka khayr badan yahay boqol kun oo dirham oo la bixiyo mararka qaarkood nabi allah waxaa la yidhi see weeye nabigu wuxuu nin faqiiroo laba dirham ba xoole ka haysta hadduu dirham bixiyo sadaqaysto midna uu nafta ku celceliyo iyo nin balyan dheer ah hadduu intuu iska laaco khasnadii uu boqol kun saa oga soo tuuro ma isku ajirba nimankaas yani ninkan dirhamkaasuba xoolo ka naxay labadii shiniin ee xoolo ka naxayba mid ilaahay darti u gooyo iska gooye ninna wuxuu bixinba culaysba kuma hayso da xoolihii baa ka batay oo baashii dunyada baa ku xarxaartay marka wuu iska laacahaya kulfoba kuma hayso marka sabqa dirhamu alfa dirham miata alfi dirham sidaas weeye marka nin baa tukan oon salaaddiisa aan ka helaynin nis oon laga siinaynin ulu oon laga siinaynin rubuc oon ka helaynin tusuc iyo umun yacni ikhlaaska khushuucda tadaruca alla ku-xidhnaanshaha wax badan baa ku xidhan hawshu keliya ma aha wuxun gacanta laga baxsho iyadoo sidaa tahay buuhi sheekhu baab khaasaan u gunti doonaa iyo fasal gooni ah iimaanku inuu nuqsaamayo in kale laakiin waxaa wanaagsan inuu halkan geliyo sheekhu tilmaamo naqsiga hadda kahorna waynu tilmaannay markaynu soo maraynay kitaabu aliimaan liabi cubayd wabni abi shayba nuqsaanta iimaanka nuqsaan laba qaybood ah nuqsaanun yudamu bihi faaciluhu iyo nuqsaan laa yudamu bihi iyo midaan laysku caayaynin nuqsaan adan ku eedaysnayn oo dembi aan lagaaga qoraynin oon lagugu cambaaraynaynin oon lagugu dhaleecaynaynin iyo nuqsaan lagugu dhaleecayn oon lagugu bay kala tahay yani waajibaadka adiga aan ku saarayn ilahay uusan ku saarin waajibaadkan adiga aan ku saarayn ee ilahay uusan ku saarin ninkii la saare ee la yimid wuu kaa imaan badan yahay anigu maalan waxaan ku urursaday salaad iyo muxuu ahaayey soon keliyaan xoolo ka haya salaad iyo soon xoolo aan ku xajiya melihi iguma waajibin maalan zakana hanti aan ka bixiyaba ma hayso arkaanulislaamka marka waxaan ka hayaa saddex shahaataynkii iyo salaad iyo soon shantaba ninka la yimi ay ku waajibeen iyo anigu isku iimaan ma nihin maxaa yeele marka laisku haya fiiriyo iimaankayga waxaa ku jira nuqsaan kiisuna waxaa ku jira dhammaystiran baa ku jira nuqsaantaa laakiin mid aan ku eedaysnahay ma aha laanna imaam waa saaraba zakana iguma waajibin xajna iguma waajibin marka laakiin laskaya barbar dhigo laisku kaya fiiriyo shan camal iyo shan waajib nin la yimid iyo nin saddex la yimid baynu noqonaynaa oo dhankaa marka laga fiiro waad iga badan tahay oo iimaankaadu iimaankayga waxbuu dheeryahay laakiin midaan ku eedaysnahay ama ku cambaaraysnaa ama ilaahay igu ciqaabi ama laygu cadhon ma ah macduur baan haweenayda muslimadda ee xaa'idadaa toddoba beri baa laga yaaba inaysan tukanin soonkuna waa dhaafahaya waadan bay soo qadayn wadaadkeediina shantii wakhtina wuu tukan soonna dhaafi mahayo marka iimaankeedii iyo diinkeeda baa ku jira dhankaas laakiin waa nuqsaanaysan ku eedaysnayn qadiya qaacidada asalkeedii salafka o dhan ba ee salafka mxuu ah waxaa tilmaamay axmed mxambal iyadoo khulaaso ah waxaana faahfaahiyey abu cabdillaahi alxaliimi fii kitaabi alminhaaj fi shucab aliimaan kadibna ibnu taymiya marada ku wadhay fii kitaabi aliimaan alkubra marka annuqsaan minhu maa yudam wa minhu maa laa yudam asalkaas waa in aad fahamto marka nebi maxamed sal l slam haddaysan zaka ku waajibin yacnii saxaabigay sakadu ku waajibtay iyo asagu nebi maxamed baa laga iimaan badan yahay nuqsaan baana iimaankiisa galay waxaan leenahay hataa hadday dhacdo nabigu lagumaba lahaynba waajibba kuma aha maba saaraynba hal camaloo nabigu leeyin baa waxaad wadoo dhan ka khayr badanba maxaa adu meesha ku haysaaba zakada aad bixin xataa nabigu ajir buu ka helayaa zakada aduga aad bixin iyo soonkaad soomi iyo salaadaa tukan buu nabigu ajirka ajir looga qorhayaa maxaa yeelay ummadda muslimiinta oo dhan ilaa qiyaami saaca dadka imanhayo o dhan nabigu ujuurta la siin iyo hawaabkooda qayb buu ku lehay maxaa yeeley asagaa diinka saab idinku ahaa addaalu cala ka faacilihi man dacaa ilaa hudan weeye man sanna sunnatan buu nabigu taagan yahay mar hadduu diinkaba idinku yeedhay kullu muslim wa kullu muwaxidin ilaa qiyaami saaca ajirkiisa qayb buu ku leeyahay fooda ismaba gelin kartaan waa tartami kartaan ma hawsha ayada waqad qaaluu waxay dhaheen buu nimanka hadda annaga nagu haysta nuqsaan iyo ziyaada nagu haysta waxay dhaheen biziyaadati wanuqsaani fi lmacrifati watasdiiq waxayba qabaan buuhi tasdiiqa qalbiga ictiqaadka qalbiga iyo tasdiiqa qalbiga inuu kordhahayo oo isdhimahayay qabaan ayb waqad qaaluu waxay yidhaahdeen saasna hadde waxaa qaba bacd alashaacira ashaacirada barkood baa qaba iyo maturidada barkood jumhuurtooda laakiin way diidaan jumhuur اlmaaturidiya wa jumhuur اlashaacira ma ogolo biziyaadati اliimaani wanuqsaani may ogolo laakiin jamaaca minhum baa sidaa qaba waqad qaaluu waxay dhaheen biziyaadati wاnuqsaani fi اlmacrifati wاtasdiiq faqaaluu waxay dhaheen almuminuuna muminiintu calaa darbayn laba koox qaybood weeye minhum muslimiinta waxaa ka mida man yacrifu nin garanaya mukhbaraat اllaahi subxaanaه wa tacaala mufasalatan ilaa iyagu maogta yima xaggee ka yimaada khabarkii ilaahay inaad atasdiiqu biاllah fii kulli maa akhbara bihi rasuul min cindi illah w soo ma ahayna akhbaartii iyo haybiyaadkii xagga alle ka yimid dadka say u kala rumaynhayaan way kala badan tahay dheh nin baa si duuduuban aakhare u rumaysan iyo qiyaamo iyo jahanname iyo naar iyo janna xaalkooda si guud u rumaysan yahay ninna wuxuu u yaqaanaa si daqiiqoo faahfaahsan wax ka dhacay bitafsiil buu garanaya maxaa yeelay aqoontiisaa korortay oo axaadiistii iyo akhbaartii iyo axwaalakhiru ka warqaba idan ninka si duduuban oo yuubyuuba hawsha u yaqaana iyo ninkii si faahfaahsan oo kala dhigdhigan u yaqaana iimaanka iyo rumayntay hawshaa rumaynayaan isku mid ma aha matalan nin baa hawlbaa meel ka dhacday goobjoog buu ahaa wuuna ogaa wuu ogaa aduguna warkii oo dulduula ku soo gaadhay xogta hawsha aad ka hayseed rumaynaysad aaminayso adiga goobjooga ahaa iyo anigu warku isoo gaadho ismid mana isku mid ma aha idan ictiqaadkeenu kala badnaanshihiisa iyo kala yaraantiisa waxay ku xidhan tahay kolba xogta iyo macluumaadka aan ka haya qadiyadda ayada ah minhum man yacrifu mukhbaraat اllahi subxaanaه wa tacaala mufasalatan iyadoo faahfaahsan wa minhum waxaa ka mida man yacrifuha mujmalatan nin garana iyadoo duuduuban faman carafaha ninkii garta wa aamana biha rumeeya mujmalatan iyadoo duuduuban gartay idaa carafa tafsiilaha faahfaahinteeda markuu gadaal ka ogaado isdaada cilmuhu wa tasdiiquhu bay leeyihiin isdaada wa tasdiiquhu waxaa kordhaya cilmigiisii iyo tasdiiqiisi baa kordhaya taasi marka waa ziyaadatu oo ictiqaadkii ku saabsan iyo macrifadii way ogol yihiin haddayba marka ictiqaadkii iyo iimaankii qalbiga inuu kordho ay ogolaadeen bixasabi alcilmi biاlghaybiyaat wa ahbaar maxaad ku diideen way in iimaanku uu kordho nin walba waajibkuu la yimid iyo waajibaadkuu la yimid iyo xumaantuu ka tagahayo siday u kala badan tahay in iimaanku u kala bato maxaad ku diideen wa minhum waxaa ka mid a man yadkuru اllaha warasuulahu nin alla xusahaya iyo rasuulkiisii wa mukhbaraatihi iyo ilaahay wuxuu ka warramayo qalbiga ku haya haybiyaadka fii akar اlawqaat nin waxaa jira muraaqib ah oo khaa'if ah oo had ya koor ilaahay maanka iyo maskaxda ku haya oo ilaahay ka cabsanhaya oo qalbigiisu ilahay uusan ka baxayn iyo cabsida ilaahay ninna waaba haafilba khabar maafish wuxuu la socdo lama yaqaan maalin maal intuu masaajid ku soo tukada wadaad ka dulqayliyey mooyeene wuxuu xusuusanba ma jiro yani waa maqan yahay ninka qalbigiisu uu joogtada yahay ilaahay qalbiga ku haya cabsanaya muraaqabaynhaye muxsinka ah an tacbud allaha kaannaka taraahu iyo ninkan maqan min man ydkur اlaha warasuulahu mqraati fi aktar اawqaat wa minhum waxaa kamida man laa yaqduru bibaalihi dali nibaan qalbigiisu arrinta ay kusoo dhacayni inuu madaxa lagu dhufto un mooyeen oo kusoo bodo mooye nin duxba ku jira ma ah oo danqanay ilaa bacda mudatin muddo kadib un baa laga inuu ilahay xusuusto maalin maalin u yar khushuuco fatakuunu waxay noqonaysaa axwaaluhum axwaalu naasi mutafaawitatan mid kala tagsan wakadalika fi taqwa tatafaawat alla ka cabsiga acmaasha iyo jawaarixdana saasay ku kala tegi hadday quluubta iyo ictiqaadku ku kala tagaan tana kala tagay maxaa ku diideen buur marka hawshaas hawl sax hawsha uu ka hadlayo taasi marka waa jirtaa hawl kaloo marka asagu uu qabay buu u gudbay wuxuu yihi walianna nuqsaanahu laa yaslubhu alsma kaاljismi huwa اljawharaani اlmu'talifaan faida damad ilayhi أجزاء أkhر وتآلفت macaha saarat أيضا جisما waaxida وإida naqصت minhu أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لم يزل عنه اسم الجسم مع xصuuل النقصان في ذاته hadda wuxuu u gudbay inuu suuro maxsuuص ah miثaal la fahmi karo oo maadi o maxsuuص inuu ka bixiyo nuqsaanta iimaanka u suureeyo oo wuxuu leeyahay iimaanku hadduu wax iska dhimo oo nuqsaan ay ku timaado nuqsaanta ayada a magacii iimaanka meesha ka saari mayso adugu hadda waxaa lagu yidhahda cabdullaahi iyo cali iyo geedi iyo xasan iyo waxaa lagu yidhahdaa iyo maxamed haddii gacanta lagu gooyo weli xasan iyo maxamed baa tahay haddii midda labaad lagu gooyo labada garbaabba lagaa jaro weli xasan iyo maxamed baa tahay lugta midig haddii lagula kaco meeshaa fuulinka ama misigta lagaa siibaba weli waxaa tahay xasan iyo maxamed haddii lixda lixaadba lagu gooyo lagu tiro oo intaa qaarkoon aad ka soo hadha maaa magacii weli waad wadataa ilaa aad tirtiranto yacni musamahaadii wuu jirahayaa marka wuxuu leeyahay wadaadku iimaanku waa sidoo kale juz iyo qayb isdhinta iyo qayb go'day magaci kuma baaba'o marka nuqsaantu maxaad oga carraysaan buui walaana nuqsaanahu nuqsaan aliimaan iimaanka nuqsaantiisu laa yslubhu اsma ama laa yaslibhu اsma magacii iimaannimo ka qaadi mayso nuqsaantaas kaljismi uu lamid yahay jidhko kale uu lamid yahay huwa jismigu aljawharaani waa laba jawhar oo isku tegey almu'talifaani kulmay jismiga tacriifkiisa waa la isku hayaa saddex iyo toban qowl ayuu keenay alimaam abuاlxasan alashcari fi lmaqaalaat maqaalaat اlislaamiyiin waاkhtilaaf اlmusaliin ibnu taymiyana saddex tobanka qowlbu intuu bayaan talbiis اljahmiya ku keenay naqdiyey tacliiq iyo naqdi iyo kala turtuur soo ogooda ku dhammeeyey bayaan talbiis اljahmiya adoo faahfaahsan hawshaa ka akhriya mujaladka afraad saddex boqol labaatan iyo lix saddex boqol labaatan iyo lix ilaa saddex boqol afartan iyo saddex ayib labaatan safxo wax ku dhow kaga hadla qadiyadda ayada yacani maxaa jismi la yidhaahdaa jismi maxaa la yidhahda baa la isku haya qolya waxay dhaheen waa waa shay ka koobma u yaraan laba gabal laba jawhara laba jawhar jawharkuna waa shay aan qaybsamin xaggana aan baabi'in waa ma qaybsami waa juzun laa yatajaza walaa yanqasim weeyaan jirkaada wuu socon wuu badhammaan wuu dhammaan wuu dhammaan waxa u yaree ka soo hara een qaybsamayn hada huwa اljawhar kaasaa marka waagi dambe mid kale lagu dari jawharaan bay noqon hayaan tilmaan bay qaadaan oo sifa ah tilmaanta marka alacraad baa loo yaqaanaa alalwaan marka aw ilakwaan اlarbac alijtimaacu wاliftiraaq wاsukuun wاlxaraka waxay u yaqaanaan dhaqdhaqaaq iyo xasilooni isu tag iyo kala tegid howlahaas marka jismi iyo acraad wuxuu u qaybeen wixii sifaadee tilmaama ah ee jidhku uu qaatana waa acraad dheerarkaada gaabnidaada buuridaada caatanimadkaada iyo weydnimadaada casiinkaada iyo madowgaada dhaqdhaqaaqaada iyo deganaanshahaada yacni waxaas waxay u yaqaanaan acraad tilmaanta iyo awsaafta uu jidhku qaadanayo ama muuqaalku uu qaadanayo ama jirmigu uu qaadan waxay dhahaan acraad bay u yaqaanaan iyo sifaat shayga daatadiisana waxay dhahaan waxay odhanhayaan markaasi jawhar jawharka marka wa laisku haya ma jiraa mise ma jiraa laisku hayaaba jamaaca min ahli اlcilm wa min almutakalimiin wa min alfuqahaa wa min ahli اlkalaam waxay dhaheen wax jiraba maaha wax la yidhaha jawhar maba jiraba aljawhar اlfard ma jiro iyo waa jira iyo hadduu jiro imise qaybood weeye dagaalkaa baan halkan idin xawile ka akhriya alimaam abu yacla alqaadi wuxuu qabaa alfara alxambali wuxuu qabaa in jismigu iyo jidhka aadamuhu ama xayawaanku uu ka koobmo min jawharayn tiibuu marka kugu miaaliyey ayib caradku waa maa yaqbal اlqismaةa wاtajazua wاlinqisaam wayaquumu calى hayrihi waa صifaatki ama aljawhar waa aladi laa yatajaزa walaa yanqasim haddii la wado oo la baabiyo la baabiyo inta u dambaysa ayaa waxaa la yihahdaa jawhar sabaabkuna waxaa weeye xataa haygu shay walba markuu baaba'o oo meesha u yar u gaadho istixaala ku dhacda wa le jawhar oo asal madoorsho oon dhammaanin maba jiro mobilka hadda haddaan jijibin oon riiqna riiqna waaga dambe wuu isbedeli buduu noqon caagnimadii wuxu dhan waa iska tegaysaaba biyuhu hadday la kala qaadqaado yaraadaan inta u dambaysee yar ee baaba'daa waxay noqonaysaa haw hawaday raacaysa biyana way ka tegaysaa adiga haddii lagu wado lagu tiyo luushiye si lagu celwaagi dama waxaad noqonaysaa bukhaar iyo qiiq baad isu bedeli ama caraabaad noqonba yacni shaygu wuu dhammaan yastaxiil waxaan dhammaanayna ma jiro shaygu wuu qaybsamiisuu u socdo wuxuu gaadhayaa gabal laa yatajaza walaa yanqasim walaa walaa waxaa jira maahay bay culimadu leeyihin sidaa taqiiq ah inamaa yastaxiil maado kale isu bedelhaya khadkina wuu ka baxahaya ayib wadaadku isagu sidaasuu qabaaye si kastaba noqotee wuxuu leeyahay jidhku wuxuu ka koobnaa laba jawhar labadaa gabal ama labadaa macne uu ka koob mid ka mida ah gooni ahaantii oo ma ah markay labadaa laakiin isu tagaan baa jidh iyo jismi loodhanhaya huwa aljawharaani almu'talifaani waa labada gabal isu tagay faida ndamad ilayhi ajzaaءun ukhar gaballo kale hadday ku soo biiraan wa ta'aalafat macahaa qaybtii horena ay ku biirto u dumanto saarad waxay noqonaysaa aydan ku noqonaya jisman waaxidan jidku asalkiisu wuxuu ka koobmaa laba jawhar hadday jawaahir kale ku soo biirto buu ku yidhi weli jidh umbaa la odhan iimaanku waxaan leenahay buu leeyahay wuxuu ka koobmaa acmaal uljawaarix iyo ictiqaad iyo qowlulisaan asalka asagoo ka asaasma oon iimaan leenahay haddana haddii daacaad iyo waajibaad kale lagu soo daro weli waxa uun sii xoogaysanhaya magacii haddii ay isdhintana magacii waxba gaari maayo magacii waba gaari maayo laakiin daatadii baa wax ka nuqsaamaya waidaa nuqisat minhu ajza ama waidaa naqasat minhu ajza qaybaha hadday iska dhimaanna ilaa an yantahi ilaa uu ku intahoodo oo uu gaadho jismigu ilaa jusayn laba gabal mu'talifeen isu tageen lam yazal ama lam yazuul ka zuulmi canhu ismuljismi isagu wuxuu qabaa labaa u yar wuxuu jidhku ka koobmo kana dhismo aqalu maa yata'alaf minhu kalaamu somaydan dhihi jiren waa ism iyo ficil iyo ilaa iyo warkii aad dhihi jirteen aqalu maa yata'alaf minhu اljismu wixii marka saddex jus qayb hadday tagto afartii hadday laba tagto hadday shantii saddex tagto haddii tobankii ay sagaal sideed tagto inta laba gabal weli ay joogaan jismigii iyo magaci waa baaqi maca xusuuli nuqsaani fii daatihi ay fii ajzaihi isagoo daatadiisa ay isbadeshay oo nuqsaan ay ku timid yaa weli magaci waa baaqi wakadalika alimaan buu wadaad ku leehay wakadalika aliimaan miaalka uu ku bixiyey jismiga jawharka iyo khilaafka waxaa ka fiicnaan lahaa ilaahay basuu ugu miaaliye suubanuhu iyo muslimiintuba in shajara lagu miaaliyo ashajara wamalu kalimatin ayibatin ka shajaratin ayiba geedkaa lagu miaaliyaa geedkii geedka weynaa ee baxay haddaan caleemihii ka guro haddaan caleemihii ka goro weli waa geed hadday diraac intay timaaddo